ah ee ku shubaan meelihii dhaawaca ahaa oo qurux ka raadiyaan ayuu baabkan u baab yahay oo la durduro weeyaan iyo wadikru اlikhtilaafi sheegid la sheegay khilaaf calaa cabdilaahi bni murata ninka cabdulahi bni mura iyo washacbiy caamir bnu sharaaxiil ashacbi fii haada aharkaas ama xadiidkaas ku saabsan gabdhaha isdurdura khilaafka ku soo arooray ayuu baabkan u baab yahay mutashimaadka amaba eh, qolyaha muxuu ahaa inta is-irbadeeya irbad yaryar isku durdura kadibna indhakuul amaba khad cagaar ah waxu meesha ku shuba oo bedela eh, midabkii dadka iyaga ah waa xalan ka soo hadalnay iyo habeenadii ka eh, horeyba marka kuwa iyaga ah umbaa laga hadlayaa laakiin waxa dheeriga waxaa weeyaan xadiidkan khilaaf baa ku jira khilaafkana waxaa weyaan waa khilaaf sanadka la xiriira ee xagga ma ahan matniga ma ahan khilaafkaas waxaa weeyaan mar cabdilaahi ibni cumar mar cabdilaahi ibn mascuud ayaa muxuu ahaa xadiidka nabigeena ka wari calayhi الsalaatu wasalaam mar waxaa ka wari cali bn abi aalib baa ka wariyey mar abu hurayra ayaa ka wariyey mar waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo caamir bn sharaxiil shacbi ayaa nabigeena toos ugu wariyey oo xadiidku mursal ayuu mursal shacbi ayuu noqonayaa marna waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo ahay marka xadiidka mar waa mursal mar waxaa weeyaan waa mawsuul mar waa musnadka cali marna waa musnadka abu hurayra marna waa musnadka cabdilaahi ibna mascuud radia allahu tacaala canhu arda waa radia allahu can jamiic saxaabati rasuli lahi sala allahu calayhi waali wasalam xadiidka shan kun boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alي mt abarna ismaaciil mascuud aljaxdari waa iqa qaala xaddaثana khaalid ibn xadir jaym waa iqaة habt can shucba waa imaamkii can ilacmash sulaymaan ibn qaala samictu cabdاllahi ibn murat alhamdani waa iqa iyo xadiid isagoo ka warramay ayaan maqlay can alxaariث ibn cabdillahi وفي xadيiثi ضعف وrumiya بالرفض qاal عن الxاrث weyaan بن cabdالله الكوفي عن cabdاللahi بن مسعوudi رaضي الله taعala arضاه qal cبdالله بن مسعوud aakil الriba qofka ribacunka ah ribacunaha iyo mukilahu kan cunsiyo iyo wakaatibuhu kan kerhaaniga iyo qoraaga u ah sekreteerka ah idaa calimuu daalika arrinka haddii ay ogsoon yihiin oo dembiga ribada amaba ribo inay xaaladanta ay ogsoon yihiin kow idaa calimuu dalika arrinka haddii ay ogsoon yihiin iwalwaashimatu gabadha durduritaanka jirka inta samayso kadibna midabka haragga bedesho iwalmawshuumatu walmawshuumatu iyo gabadha loo durduri lixusni liajli xusni qurux raadin awgeed iyo walaawi sadaqa sadaqada qofka maanicahoo diida laawi bimacnaa maanic weeyaan maanicu sadaqa zakadiidka qofka ama sadaqadiidka ah iyo walmurtadu qofka u laabta acraabiyan reer baadinimo bacda alhijra markuu soo haajiray ood ardulkufri ka soo haajiray kadib reer baadinimo iskaga laabtay oo duurka u noqday malcunuuna kuwa la nacladay weeyaan calaa lisaani muxamadin nebi moxamed calayhi salatu slam carabkiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ay nacladaa ku dhici doontaa oo nabigeena calayh sala slam in maalinta qiyaama naclada ay ku dhacayso ayuu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka maxalushaahidka waxay tahay maxalushaahidku wuxuu yahay walwaashimatu walmawshuumatu maxalushaahidku waa halkaas xadiidka shan kun iyo boqol iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasir calamt qana ziyad ibn ayuub atuusi wadiqat xafid qala xadana hushaymi hushaym ibn bashir wasطi waadiqat tabtun kaiir tadriis walisan khafiy qaala anba'ana xusayn ibn cabdiraxmaan الsulami iqatu tagayara xifdu fi اlaakhiri waay wmuira الضب wa ثiqaة mتqin yudlis وبن cawn cabdالlahi بن cawn الmuzني mowlahum wa ثiqة can shacbi caamir bn sharaxiil ashacbi oo mukhadram ah muxuu aha taabici weeyaan can alxaari haddaan soo marnay ibn cabdillaahi alkuufi weeyaani can cali bn abi aalibin radia allahu taala arda sayid cali ana rasuula rasulka sal slm lacana wuxuu nacladay aakila riba riba cunaha mkilow kan cunsiiyo iyo wakaatibu karhaanigiisa iyo wamaanica asadaqa sadaqadiidka wa kaana inhami diido can inawxi in qofka meydkaa ah lagu dul ooye oo lagu dalbaroorta nabigeena wuu diidi arsalahu ibnu cawn wa cataa ibnu saa'ib labadaa nin mursal bay ka dhigeen sida noo imaan doon insha allahu tabaaraka watacaala xadiidka shan kun iyo boqol iyo afraad waa xadiid saxiixa qaala alimaam abdullah xumayd ibn mascada ibnu cawn can ashacbi can xadiidka markaysan giisa iyo wakaatibahu karhanigiisa iyo walwaashima haweenayda wax durdurto si ay u qurxiso jirka oo midab saarto iyo walmuutashima iyo tan waxaa weeyaan loo durduro ama dalbato qaala wuxuu yidhi ilaa min daa'in xanuun hadduu jir waa gooni oo waxyaabaha qaarkood muxuu arrinkan ku saabsan durduritaanka iyo howlahaas haddii howlo caafimaad laga raadina ay tahay waa baab kale laakiin qurux markay tahay mushkiladda ah faqaala wuxuu yidhi nacam ha qaala ilaa min daa'in xanuun mooyane qaala nacam ha xanuun hadduu jiro kuma jirto weyaan iyo waalxaalla waalmuxallila lahu qofkuu xalaaleeyo io kan loo xalaaleeyo waa ninka muxalalka muxuaha u yaqaanaano oo dhexmarka sameeya haweeney baa'ina ah oo saddex inta lagu furay noqosho ninka aan loo ogolayn ayuu dhex marayaa attays almustacaar orgi lasoo qoorsaday ayuu nabigeena ku magacaabay sala allahu calayhi waaalihi wasalam wa manici sadaqa iyo sadaqadiidka wa kaana wuxuu rasulkeen sal slm yanha midiido can inawxi oohinta iyo baroorashada nabigeena waa diidi jiray marka qofka u dhintay in lagu dul baroorto walam yaquul muusan dhihi lacana oo naha unbuu dhahay weeyaan xadiidka shan kun iyo boqol iyo shanaad waa saxiixu mima qablahu waa ka boodo waa mid waa iyada iyada qabani mid iyada ya xadiidka hore alwaashimatu wاlmawshumatu soo maaha kaa soo maa miskan ka dambe ha waa shimada tee weyaan shaqada qabanaysa soo saa maaha midaan mawshuumatuna de waabatana mawshuumatu waa saas taad taada kuma xirno taad taad taada dowr ma lahan meeshaan <laughs> ma garat waa shima faacila mawshuuma mafcuula waa soma jeed saas weeyaan waa shima faacila mawshuuma mafcuula soma jeed marka tan waa lagu samayni oo iyada la durduri tanna iyada wax durduri saasay kale yihiin haye ma macadda mis waxbaa weli kugu taagan ya waa shimada samaynaysa waa faacila labada tafiri waa shimadii taa ku jirta e, shumana taa ku jirta labadaba labadaba ta ay wataan meedaan ta wadan adig kugu taal meesha mawshumatu a ma shaal malaha taas laakiin takyiir ay keenaysa meesha ma laha siiqada hadda waxaa weeya midna iyada ayaa lagu samayni midna iyada ayaa samayni waaya xadiidka shan kun boqol iyo شhanaad waa xadii صaxiixu maa qablahu so halkaa ma joogno xadaثana qutay bn saciid qaala xadaثana khlf yaعni ibna khaliifa yaعni ibna khaliifa alashci mowlahum saduq اkhtalطa fi اlآkhir can aطاء ibn saa'ib aلثaqفي saduq اkhtalط can الshacbi caamir bn shaaxil shacbi qala wuxuu yidhi waa mursal soomaalkiisan qaala wuxuu yidhi shacbi lacana wuxuu nacladay unaha iyo wamukilahu kan cunsiiyo iyo washaahidahu markhaatidiisa kaatibahu kiisa karhaaniga qoraaga ah iyo walwaashima haweenayd wax durdurto iyo walmuctashimatu iyo tan dalbato ama loo durduro haddii ay dalbato la durduy moogta wanha can nawxi oohinta iyo baroorashadana nabigeenna wuu diiday markii qof eh, musiibo ay ku dhacdo walam yaqul muusan dhihin lacana saaxiba maxaa idin qoran sheekh nuur lacana muusan dhihini nahyi ayuu sheegaa laga yaaba wallah aclam xadii shanku boqol iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas farna isxaq ibn ibrahim alxandali ibn rahwey weeyaane qaala abana jariir ibn cabdixamiid adabbi wa iqa saxiix kitaab can cumaara ibnu qacqac adabbi wa iqatun arsala can mascuud can abi zurcata ibnu camr ibn jariir albajali iqa can abi hurayra qala wuxu yhi abu hurayra utiya cumaru cumar ayaa loo keenay bimiratin haweeney tashimu waa ficil mudaaric tashimu yacnii washmiga samaynayso oo dhaqankeeda nooca uu yahay oo durduritaanka ka shaqaynayso faqaala wuxuu yidhi anshudukum waxaan idinku dhaarnaa billaah alla weyne hal samica utiya cumar ayaa loo keenay sooma waxaa loo keenay cumar kadibna wuxuu yidhi anshudukum waxaan idinku dhaarnaa anshudukum waxaan idinku dhaarnaa billaah alla weyne hal samica miyuu maqlay axadun mid oo minkum idinka idin ka mid ah min rasuul rasulka sal slam gabadhan washmiga samaynaysa iyo durduritaanka samaynaysa xukunkeeda qof ka maqla nabigeedna ma jira isagoo ka warrami ama bannayn ama diidma qaala abu hurayra wuxuu yidhi faqumtu waan istaagay oo faqultu waxaan yidhi ya amiira almu'miniin muminiinta amiirkoodiiow ana anigoo abu hurayre ah ayaa samictu ka maqli hu isaga ka maqli weeyaan qaala samictu ka maqli weeyaan qaala wuxuu yidhi famaa samicta maxaad maqashay qultu waxaan yidhi samictu waxaan ka maqlay qul isagoo ayaad maqli nabigena sal slam laa tashim laa tashim laa tahimna walaa tastawshimna laa tahimna ha durdurina oo shaqada adinka qabanina walaa tastawshimna hana dalbina in laydin durduro intaa waxaan ugu soo baxnay marka gabdhaha ama bini aadanka isdurduro oo jirkiisa inta cirbado la dhaca kadibna indhakuul iyo boodhar iyo kalar iyo wax ku shubo oo midabkiisa ama cagaar ka dhigo ama buluug ka dhigo ama madow ka dhigo waxaa weyaan ama nooc kale xataa ka dhigo arrinkaas in naclad lagu mudanaa ay bannaaneen ayaa xadiista aan soo marnay laga qaadana weyaan baabu اlmutafallijaat dumarka fanaxda samaysto yani waay samayn ilkiya kala durjinayaan fanax iyo wixii la midka ah ay samaynayaan weyaan rag haddii ay samayn waa la mid laakiin dumarkaasi ahaan ilkaha in lagu dadaalo oo aad ayaga u badan nacam xadiis an kun boqol iyo toddobaad waa xadiis xasan saxiix qala imam barna abu cali muxamed ibn yaxya almarwasi wa qala xadaana cabdulahi bn cuثman asdi wa iqat xaafid can abi xamza abu xamza waa muxamed ibn maymuun almarwasi wa iqat faadil can cabdilmalik ibn cumayr alqurashi wa iqat fasixu caalim can curyaan curyaan ibn اlhaytham alacwar waa maqbuul can qabisa ibn jaabir asadi wa iqa can ibn mascuudi radi allahu tacaala canhu arda qala bd bn mascuud samictu rasu rasuulka ayaa ka maqnay sal slm yamcanu isagoo nacladii almutanamisaat dumarka timaha dhildhiljiyo ama sisiibo wاlmutafallijaat dumarka ilkaha qoro oo kadibna ilkihii fanax ka samaysto iyo wixii la ah iyo wlmuutashimaat iyo gabdhaha wax durduro ama duritaanka dalbado muutashimaat allaatii kuwaasoo yuqayirna badelaan khalq allah abuurka alla caza wajal nabigeena inta wuu nacladay calayhi salatu slam xadid shan kun boqol iyo sideedaad waa xadid xasan saxiix akhbarana moxamed ibnu macmar alqaysi saduuq ayuu imaamka caleyh raxmat ullah akhbarana moxamed ibn macmar alqaysi waa saduuq qaala xadaثana yaxya bn xamaad الshaybani mowlahuma iqaة caabid qaala xadaثana aba cawaana abu cawaana alwadax bn cabdillahi yashkuri waa iqaة tabt can cabdilmalik bn cumayr can curyaan can curyaan ibn اlhaytham can qabiisa ibn jaabir can cabdilah qala wuxu abdillah bn mascuud samictu rasul rasulka ka maqlay sal sl an isagoo nacladii almutanamisaat dumarka waxaa weeyaan dalbado in laga sisiibo wاlmutafallijaat iyo kuwa waxaa weeyaan fanaxda iyo sameeyo oo ilkaha qorqorto iyo wاlmutashimaat mutashimaat mutashimaat iyo kuwa waxaa weeyaan durduritaanka eh, loo sameeyo allaatii kuwaasoo yuqayirna eh, dooriyo khalq allah abuurka alla caza wajal xadiid an kun boqol iyo sagaalaad waa xadiis xasan saxiix qaala imam abarna ibrahim bn yacquub aljawزijani wa iqat xaafid rumiya bالnaصb qala xadaثna cali bn xusayn bn shaqiiq almarwsi wa iqat xaafid qala abana xusayn ibn waaqid almarwsi wa iqat lahu awham qala xadaثna cabdimalik ibn cumayr can curyaan ibn haytham can qabisa ibn jaabir can cabdilah ibn mascuudin radi allahu taala arda qala cabdullah bn mascuud samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka alay ka maqlay sal slm yquul isagoo ayaa ka maqlay lacana hal naclada allahu alla weyne la siibsiibo dalbado wاlmuutashimaat iyo kuwa in la durduro dalbado iyo wاlmutafalijaat kuwa waxaa weeyaan fanaxda loo sameeyo ama dalbado in loo sameeyo ama samaysto allatii kuwaasoo yuqayirna badela khalq allahi abuurka alla caza wajal intaba nabigeena wuu nacladay sala اllahu calayh wali wasalam weliba allah ayaa nacladay ayuu nabigeen le calayhi الsalaatu wasalaam baabu taxriimi اlwashri ilka fiqitaanka ilkaha in la muxuu inta la qoro kadib la dhudhuubo arrinka isaga xaaraanimiisa ayuu baabkan u baab yahay tafallujka iyo washriga aad uma kala duuna midna waxaa weeyaan waxaa loo samaynayaa fanax ayaa loo samayna midna waa la dhudhuubi oo waxaad arkaysa ilka dhudhuubanoo masaamiir aad u malaynaysa qof wato saa weeyaan xadiidka شhan kun boqol iyo tobanaad waa xadiiث ضaciifa qaala اimam abarna mxamed بn xaatim almrzi wa iqaة qala xadaثna xabaan xibaan ibn muسى الsulmi wa iqat qaala xadaثna cabdالlahi بn mubaarak waa imaamkii jumicat fiihi khisaal اkhayr khayrka muxuu ahay sifooyinkiisao dhan ayuu ilahi u jamci subxaanaه wa tacaala can jibi wa iqat ibn cabaas اlqitbani wa iqa can abi xusayn alximyari abuusayn xumyari alhaytham abuusayn kaana wuxuu ad huwa isaga iyo wasaaxibun saaxib oo lahu isaga u yalzamaani kuwa laazima abaa rayxaana la yihahdo saxaabiga aan soo marnay yatacalamaani minhu waxay ka baran jireen khayran bay ka baran jireen qaal wuxuu yidhi faxadara saaxibii saaxibkay ayaa xaadira yowman maalin fa akhbarnii wuxuu sheegay saaxibii saaxibkay saaxibku waakay abu caamir almacaafiri weeyaan alasdi wa maqbuul annahu saaxibkii samic wuxuu ka maqlay abaa rayxaana yaquul isagoo ayuu ka maqlay ina rasuula rasulka sl slm xaram wuxuu xaaram yeeli alwashra in ilkaha la waxaawy dhudhuubo oo la qoro la dhudhuubo wuu diiday wuu xaaraam yeelay wاlwashma iyo jirka in la durduro oo midabkiisa la bedelana nabigu wuu xaaraam yeelay wاnnatfa iyo cirada in la sisiimana intaba nabigana wuu xarimay sal اllahu alayhi wali sm xadidka lakin waa daciif axaadiid kaleo marka saxiix oo badan ayaa horaan iyo haddaba noo imaan doonto horaan u horeysa weyaan xadiidka an kun boqol iyo tobani koowaad waa xadiid saxiixa qaala imam na amed ibn camr ibn sar almisri waa iq qaala xadaana ibn wahab cabdulaahi weeyaane qaala ahbarna iley ibn sacd almisri waa imaamka reer masr can yaziid ibn abi xabiib alasdi waa iqatu faqiih wa kaana yursil can abi xusayn alximyari can abi rixaana qaalu abu rixaana radia allahu taala arda balaqanaa waxaan soo gaaray ana rasul rasulka sal slm naha inuu diiday can washri ilkaha in la qoro oo la dhudhuubo iwalwashmi jirka in la durduro qurux ka raadin awgeed eh, iyo wanadfi ah, wawashmi alwashri wاlwashmi wاnnadfi iyo in timaha la sisiibo ama la dhaliiljiyo ilkaha haddii ay isku toosnayn oy kala tagsan yihiin oo suuraddii caadiga ahayd ay ka bedelantaho foolxume iyo cayb ay taallo marka ayada haa laakiin ilkihi iska qurux badan inta waa la xiro inta la yidhaha kadibna la xoqo oo waxaa weeyaan fanax qurax laga raadiyo fanax laga bixiyo oo la dhadhoowo oo waxaa weeyaan taayada waa tan laisu diidaa laakiin ilka haddii ay kale taagan yihin qaaraa raarraaran qaar baa muxuu ahaa yara karu taagan qaaraa xataa isqabanayn mararka qaar oo laga yaaba qofkii inuu xataa markuu cunada cunaa isdhaawaca wamaa ilaa dalika hadday ceyb meesha ku jirto ceybta ayad waa la zuulinaa wadararu yuzaal laakiin wixii muxuu ahaa ilkihiio aad qurux badan oo kuwiina hadda muuqdoo kale ah haddii aad tirahda waxaa la aadaya <laughs> baalki waa mishkilad fashon maya fashonkaas iska baab kale waaya hay xadiidka شhan kun boqol iyo toban iyo labaad waa xadiid saxiixisna qال الإmام النسي qtيب بن سعيد qال xdثna ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحuسين الحمري عن أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه وارضاه ورحمه جميع الرواة qال وxuu yihi ريحانة بلغna waxaana soo gaaray أنa رasuل رsul صل سلم نهى inuu diiday can الwashri ilkaha in la dhudhuubo oo la qoro iyo wاlwashmi in jirka mxuu ahaa la durduro inuu nabigeena diiday calayhi الصلاaةu وaسلام baab اlkuxli indhakulka ayuu baabkaan u baab yahay maxaan ku jirnay kitaabu ziina kitaabu ziina ayaan ku jirnay marka indhakuulka waxaa weeyaan iyo siduu yahay ayuu baabkan u baab yahay iyo noocyadiisa xadidka an kun boqol iyo tobaniyo saddexaad waa xadid saxiixa qaala alimaamu taala akhbarna qutay ibn saciid qala xadadana daawuud wa ibnu cabdiraxmaan alcataar waahiqat lam yahbut ana yaxya bn maciin takalama fiih can cabdilaahi ibni cuثmaan ibni khuhaym alqaari bilya almaki waa saduuq can saciid ibni jubayr can ibni cabaasin radia allahu tacala canhuma ana rasul rasuulka wuxuu yidhi inna min khayri akaaxilikum indhakuulyihiinna kan ugu khayr badan ayuu ahaaday alimada imadka imadada waa ismaidna muahar waa ujeeda sooma marka ina min khayri aaakilikum ina min khayri akxaalikum indhakuuladiinna kan ugu khayrka badan ayuu ahaaday alimada imadka haddii aad imadka ma rabtaan meeshaan u yeelaa meelahan oo intaad muxuu ahaa ragga caaariinta oo bannaanka u tagtaan imadna sii ah way hayaan saa weyaan kadib nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay laba arrimood oo fiican tan koobaad inahu imadka yajlu lbasar aragga ayuu muxuu ahaa kordhiyaa uu faydaa wa yumbitu shacra timaha oo muxuu ahaa xinrabaha iyo wixii la midka ahna wuu soo bixiyaa saasuu nabigeen sal اllahu alيه waslm qala abdiرaحman wxu abdulahi bn cuثmaan ibn khuhaym layi xadiid waa saduuq waaya baab duhn subkasho ayuu baabkan u baabiyay in la subkado la saliidaysto oo qofka jirkiisa uu muxuu ahaa ama timihiisa uu waxmariyo waliba had timaha ayaa mxu si gooniah xadidka شhan kun boqol iyo toban iyo afaraad waa xadid صaxiixa qaala imam na mxamed mثn ansi qala xadana abu dawuud sulayman dawud alsi wa waiqaة xaafid halid fi axaadiiث qala xadana shucb wa imamka can simak ibn xarb aduhli saduuq wariwaayat can ikrima muطariba waqad اkhtalata fi akhirihi warumiya biاlirjaac howlo badan baa isu dabagalay qaala samictu irja inaydan filaya qaala samictu jaabir bn samra saxaabiga jaliilka radia اlahu ta arda su-ila isaga wax laga weydiiyey can shaybi rasul nabiga ciradiis sal slm qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday rasuulkeena cala slam ida dahana markuu subagaysto u saliidaysto madaxii wayaane ida markuu subka ra'sahu madaxiisa lam yura lagama arkayn minhu xaggiisa wax oo ciro lagama arkaynin wixi isla wada quruxsanaan jireen waidaa lam yudhan waidaa lam yudahan haddii aanan duhni iyo la subkinna haa ru'ya minhu waxbaa laga arki jiray meeshan marka waxaa weyaan duhniga laga hadla waake waa khaluuqii sida muuqata laakiin wax qarina muxuu yahay saliid kaligeed maciray qarinaysaa weliba waaba sii nuurinaysaa marka waxay u badan tahay inuu yahay khaluuqi catar arooskii oo sufrada oo yara burburawgii aad ku jirayo oo nabiga inuu marsanay aan muxuuha soo marnay inuu yahay laga yaaba wallahu aclam baabu zacfaraan zacfaraanka aad taqaaniin ayuu baabkan u baab yahay waa baalkan huruud ahaanta oo isna jaallaha xiga xadiidka shanku boqol iyo toban iyo shanaad waa saxiix isnaad qala imam na mxamed bn cali bn maymun araqi alcaطaar wa iqat qala xadana qacnabi ibn maslamat alqacnabi marka abu daawuud kaan u tagna insha allah tabarak wa xadana alqacnabi xadana alqacnabi xadana alqacnabi sidoo kale imaam muslim asna saas weeyaan marka waa shuyuukh annasaa hada shaykhu shaykhu annasaa soomaan laakiin abu daawuud iyo muslim iyo sheekhooda weeyaan hadda kana wuxuu yahay sheekh sheekhii u yahay waa iqat caabid wa kaana ibnu اlmadini mxuu yaxya almadini iyo ninka la yidhaahdo ibnu maciin markii la yidhaahda axaadiista muwaطa ku taalla qof ay ka hormarin jireen ma jirin wey xadiidka uu wariya cabdulaahi ibnu maslamat alqacnabi qaala xadaana cabdullah ibnu aslam alqurashi alcadawi mowlaahum waa saduuqun fiihi lin cabdullah ibnu zayd weyaan can abihi abihiis oo mawla cumar ahaa waa iqatu caalim oo kaana yursil ana bna cumar cabdulahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma kaana wuxuu ada yasbuqu mid ranjiyey iyaabahu dharkiisa bizacfaraan zacfaraan faqiila waxaa loo yidhi zacfaraanka maxaad ku geeyaa lagu yidhi abcan faqaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ada rasul rasul sl sl yasbuqu mid ranjiyey ayuu nabigeenahay calayhi الsalaatu wasalam xadidka shan kun boqol toban lixaad laakiin xaalo xaalo kasta may ahayn xaalaad khaas may ahayd wallahu aclam xadiidka hadduu matni ahaan saxiix noqda sanadkiis oo saxiixa xadiid shan kun boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid daciif lisnaada qaala alimaam nasi cali sl akhbarna cubaydata ibnu abi safar alhamdani waa saduqun yahiim can cabdisamad ibn cabdiwaarid atamiimi waa saduqun habtun fii shucba qaala xadaanaa bakr ibnu xakam atamiimi almualiqu almusalliqu saas sooba waa saduuq fiihi liin qaala xadaana cabdulahi bn caطاء اhashimi wa saduuq yukhطi wayudlis can moxamed bn cali bn xusein ibn cali bn abi aalib abu jacfar baqir weya wa iqaة faadil qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata uma اlmuminiin ayaan weydiiyey radia اlahu ta adaha ayaan weydiiyey akaana miyuu ahaaday rasul rasulka sal slm yatatayabu mid catarayso oo catar ismariy miyuu ahaa qaalat waxay ti nacamha bidikaarati اiib catar rageedka ayuu nabiga marsan jiray catarrageedka iyo barfuun rageedka insaxa tacbiir iyo marsan jiray almiskiiski iyo walcambari cambar labadaasuu nabigeena marsan jira calayhi salaatu wasalaam marka catarka inuu catarrageed iyo catar dumar uu jira waa wax muuqat soo ma jeedaan hadda kii beriga hore dhihi jiray muxuu ah mataqaanaa farweyna hadda aad loo marsaday beri ayuu wuxuu ahaa catarka aadka loo marsado oo macnaha kalah waa xasuustaan ragga odayaashu waa yaqaanaan koley mataqaanaan farweyne mataqaanaan furweynaha ma taqana horta waa kan unsiga hadda waxaa loo isticmaala hadda unsig un baa lagu kariyaa marna wuxuu ahaa catarka nambarwanta ah marka ka isaga marka dumarku khaas u yahay ragga ma marsadaan saas ma marka marka annaga xataa waa naqanaa marka hadda aad gasho meelahan catarada lagu iibiy barfunada catar dumarka iyo kan ragga waa kala duwan yihin way kala duwan yihin marka umana waxay leedahay marka nabiga uu marsan jiray laakiin catar rageedka oo miski iyo cambar ah labada magac waa noocyo catar ka mida weeyaane ayuu nabigana marsan jiray calayhi الsalaatu wasalaam waaya xadiidka شhan kun iyo boqol amaba baab اfadli baab اlfasli dheh baab اlfasli bayna طiibi الrijaali wa طiibi الnisaa dumarka catarkooda iyo ragga catarkooda kala saaritaan la kala saaro la kala soocayo baabkan u baab yahay maxaa lagu kala soocaya waanoo iman doona xadis shan kun boqol iyo toba-iy todobaad xadis saxiixa qaala alimaam nasaci xadana axmed ibnu sulayman ruxa wa iqatun xafid qala xadana abu daawuud abu daawuud eh, yani alxafariy waa cumar ibnu sacd alxafari waa iqatun caabid can sufyaan itawri waa imaamkii can aljurayri waa sacd ibn riyaas aljurayri iqatun ikhtalata qabla mowti bialaai siniin can abi nadra abu nadra almundir ibnu malik alcabdi waa iqa can rajulin wa mubham can abi hurayra radia allahu tacala qala hurayra qaala rasu rsulka u sl slm iibu rijaal ragga catarkooda maa wayaan dahra u muuqda riixuhu carafkiis carafka catarka ragga midka muuqdo bannaanka imaanay weyaan wa khafiya lownuhu midibkiisana u qarsoon yahayo midib qurux looga talagelay uusan ahayn wa iibu nisaa dumarka catarkoodana maa wayaan dahra u muuqday lownuhu wa khafiya riixuhu carabtiisana ay qarsoonaatay macnaha waxaa weeyaan miskiga iyo cambarka iyo midabyo iska caadioo madow iyo wax noocaas ay leeyihiin ama midab muxuu ahaa yacni xitaa biyo biyo xigeen waxbay leeyihiin ma muuqda laakiin dumarka catarkooda xitaa waad aragteen marka hadda catarada dumarka ay meel suran yihiin kuwan hadda xataa oo buufiska ah jaallo iyo waxbaa ka muuqda ma ahan sida kuwa rag oo kale ma ahan waa kalar weeyaan kuwa rag inta badan waa biyo ahaan marka nabigeen wuxuu le alayh sala slaam ragga catarkooda xagga caraftana bannaankay taallaa xagga midibkana waa qarsoon yahay oo midib qurux loogu talagelay maaha dumarkana waa cagsiyo catarkooda waxaa way xagga carafta wuu dansan yahay caraf ma lahan muuqato oo bannaanka imaanayso laakiin midab bayuu leeyahay fiican arrinkan ninka ragga ah guri joogya iyo bannaan joogyaaba catarkiisa waa sida iyada oho ishkaal ma lahan laakiin macneeda maahan yani hadda inaad tiraahdaa catarka ragga midab ma lahan nihaa'iyan ma ahan kaba soo qaataad miskiga oo culus oo hadda xaramka laga keenoo kale waa madow haddii khamiiskan saa loo taabsiy wuu kalarayna wuu madoobayna weliba mararka qaar waxaa weya gudud xigeen oo noqdaa laga yaabaa laakiin midabkiisa looma qastaayo midabkiisa iska tabac looma qastaayo laakiin dumarka catarkooda iyo waxyaabahaas midabkiisaaba loo qasdaaba midabki iyo haakada mida kale cadarka muxuu u qarsoon yahay caraftiis maxaa loo qarinaya waxaa loo qarinaya sababta waxay tahay dumarka bannaanka looma ogola inay catarka intaay ismariyaan ay bannaanka la soo maraan lakiin gudaha marka ay joogaan maxaarimtooda iyo ninko ay la joogaan marka iyada nacam nooc alla nooc ay rabaan ay markaas cadarkiisa mid carafkiisa mid xataa wax lagdi ishkaal ma laha marka iyada waaba matluuba laakiin bannaanka loo diidaya bannaanka haddii marka maxaa looga diidi waxaa looga diidi ummaddaa ku fasaadi ilaahay subxaana watacaala qofka bini aadanka wuxuu geliyey waxaa isku xihan shamiga caraftaas iyo hariizada dareenkaa isku xihan qofka dumarkana sideedaba ilahay muxuu le subxana watacala zuyina linaas xubu shahawaati maxaa laga bilaabay min الnisaa injidaab marka dumarka iyo rag inay isu jiidmaan ilaahay baa isugu talagalay sideedaba magnad caadi a ah ku xihanoo ninka ragga ah muxuu ahaa xataa hadduu yahay mid burdasaa ugu socda hadduu dumar arko way soo jiidani maogtahay waa saas ayaga laftirkooda ma sahlana oo muxuuha markay hataa haddii ay lafteeda ulsaa u wadato ragga waa muxuuaha waa soo jiidanaya oo ilahay baa waxaan isugu talagalay marka catarka marka wixiiuu sii kordhinaya khariisadii ayuu sii xoojinaya dumarkana muxuu aha inta badan raggana moogta inta badan dumarka inta badan inay nin ay ayaga ay laacaan ama ay xumaan la doontaan si kastooy faajirad u tahay waa adagta xishoodkeeda yacni waa weyn i kastoy tahay inkastoo kuwa dee diyo dhedheero mxuua ummadda feenanana la arki oo imtixaanna laakiin asal ahaan uma badno laakiin dumarka ragga ragga waad aragteenoo yacni imtixaan imtixaan weeyaan qof dukaanuu joogaa meelmiisuu joogaa maqaaxaduu joogaa istaaluu joogaa fulaanau joogaa marka qofka dumar ahoo u timaado oona nin uusan la soconin walow islaam weyn hooyadii noqon kartaa noqotee Eh, waxaa laga yaaba inuu mxuu hadal la raadi iyo la raac iyo mxuu ahaa eh, xaggeed ka soo baxdaa oo inteed gashaa oo agga halkaaga xaggee oo muxuu ahaa nin baad leedahay oo wamaa ilaa daalika sheekuu furayaa moogta marka haddii xaaladda ay catar iyo howlo la soo waaba muxuu ahaa caadi shabki weyaan waa muxuu ahaa meel lagu dhici khatar wa ninka rag marka meel soo jiidinay noqonaysaa ayadana way ku dembaabiyo nabigeenna calayhi salaa slam wuxuu caddeeyey haweeney kasto oo waxaa weyaan inta catar iska soo buuxiso si ragga ay u dareemaan arfoonteeda fa hiya zaaniyatun zaaniyatun zaaniya waa dhilla oo dhilla oo dhilla ayuu nabigeenle sala allahu calayhi waali waslm waa khatar moogta yacni dhilinimadina farjiga tii ahayd maaha la socda waxaa weye alcaynaani tasniyaan wa zinaahuma anadar walyadaani tasniyaan wa zinaahuma albadshu wahaakada yani indhaha way zinaysanaan zinadooda maxay tahay waa inay wax xaaraan ku eegaan gacmaha way zinaysanaan zinadooda maxay tahay waa ku dhacda taqaanaan oo wiilashii gabdhaha muxuuha ajaanibtiisu ah ay isla dhacayaan ama muxuuha laisgacan qaadi wahaakada waay xadiidka an kun boqol iyo toban iyo sideed waa xadid saxiix waxaan rabaa sheekh sheekh cabdulwaxid iyo sheekh cali waxaan soo marnay hadda xadiidkan waxaa ku jira nin mubhama maca imaamku wuxuu ku xukumay xadii shanku boqol iyo buu ku xukumay xadiidka dambayna waa sidoo kale isna waxaa weya saxiix buu ku xukumay isna waxaa ku jira nin eh, eh, magaciisii aan la haynin oona laa sidoo kale xalay waxaan soo marnay xadiid saasoo kale waa xadiid eh, iyo labaad isna saxiix ayuu ahaa isna waxaa ku jiray nin oo waxaa weeyaan kadabahu ashacbi marka waxaan rabaa habeen dambe insha allahu tacaala ya okay wey abu nadrma mise can الظafaari wa ظafaariyaa ka dambey ir jurayri can abi nadra can rajulin soo maaha abi nadra laba xadiis baa ku jira aلظafaawi aلظafaawi aلظafaawi ha isna waa waa nafsuhu ha marka saddexdaa xadiid marka insha allah habeen dambe waxa imaamku uu ku saxiix yeelay inoo keena khaialimaam albani aleh ramatullah ayaa saxiix yeelay wuxuu ku saxiix yeelay inoo keena allah idal xifdiy waaya xadiidka shan kun boqol iyo toban isdeed waa xadiid saxiixa qaala alimaam xadiidka hore kii horena muxuu ahaa shan kun iyo boqol iyo labaad ku darasna waa yahay akhbarna moxamed ibn cali maymuun araqi waa iqa qaala xadaana moxamed bn yuusuf alfiryaabi waa iqatun faadil qaala xadaana sufyaan athawri can jurayri wa sacd ibni abu nadra wa almundir ibn malik alcabdi hadda soo marnay waa iqa can الطufaawiy bdmi الطاء weyaan بفaتحiha ma بضمha weyaan لم يسمى ولا يعرف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن نبي نبg ق صل سلم q nabg وxuu yidhi طيiب الرiجaaل ragga catarkooda maa weyaan ظahra u muuqday riixuhu carfoontiisa ay muuqatay oo mxua la dareemi وakhafya lownuhu midabkiisana uu qarsooma uu qarsoomay weyaan ama u qarsoon yahay وطيiب النisاء dumarka catarkoodana iyo barfuunkoodana maa wey dahra u muuqday lownuhu midabkiisa wafy u qarsoomay riixuhu caraftiisa aطyab iib catar kan ugu catarsan ama ugu carfoonta badan ugu wanaagsan ayuu baabkan u baabay xadidka shan kun boqol iyo toban iyo sagaalaad waa xadiid صaxiixa qala imam bna cbdiraحman bn mxamed ibn salaam aljumxi laa ba'sa bihi qala xadaثna shabaabة ibn sawan alfizari mowlaahum wa iqaة xaafid rumya birja qala xadaثna shucbة can khulayd ibn jacfar alxanafi wa saduq lam yahbut أن بن عين ضعفه عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخdري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى قال وxu أبو سعيد raggii مkتiriintu ka mid waa taqaanaan qال وxu أبو سعيد qاala رasul رsulka وxu صل سلم إنa امرأة haweeney oo min reer bني إسرائيiل اتahadat waxay samaysay khاataman kaatun ama fargashi oo min dahabin dahaba oo xashatu waxay ka buuxisay oo faskan kore qaybtan koro kuusan ay ka muxuu ahay ku cubtay ama gelisay miskan catarka loo yaqaano miskiga qaala rasul rasulku wuxu uri sal slm huwa miskiga ayabu iib iibkan ugu fiican weeyaan miskiga sida way marka miskiga inkastoo waxyaabo faanisan ay ku jiraan waxaa weeyaan eh, noocyo aanan sax ahayn laakiin miskiga asalka ah waxaa laga yaaba qaruurada yaro intaa la-eg sacuudiga ku arki jiray an boqol oo riyaan in la iibiyo an boqol oo riyaan riyaalkii soddon shilin ka soo qaad meeqay noqoni ya waa kun iyo an boqol m toban iyo an kun toban iyo an kun oo lacaga soo saama ya ha toban iyo an kun ayaa qaruurada intaa la-eg la iibinay intaas ay leegta aad awqaal u yahay ku arki jiray waayahay miskiga marka asalka weyaan baabu tazacur qofka ku midibeeyo zacfaraan uu ka baabu tazacfuri zacfaraan qofka inuu marsado iyo alkhaluuq iyo catar arooska oo midib kala inuu marsado wey khaluuq wuxuu kaga duwan yahay catarada kale midib ayuu leeyahay xadiidka shan kun boqol iyo labaatanaad waa daciif qala imam bn mxamed mansur اkhuzac wa iqat qala xadana sufyaan ahawri can cimraan ibnu dabyaan alxanafi waa tashayuc laba cudur can xakiim ibn sacd alxanafi alkuufi waa saduuq can abi hurayra abu hurayre qala wuxu abu hurayra jaca rajulin baa u yimid ila nabi sal slm bihi isagoo ku sugnaaday radcun dharoobid oo min khaluuqin catraroos catraroos si fiican isku dhoobay faqaala lahu nabiyu nabigeen wuxuu ku yidhi sal slm idhab tag fanhakhu ay baaliq fii aslihi aad iskaga soo dhaq intaad tagto waxaan aad aqal idhab tag fanhakhu aad iskaga soo dhaq uma laa tacud noqoni weyaan xadidka shanku waa daciif xadiista marka ku soo aroortay arrinta ayada ah waa xadiid daciif weyaan xadiid shanku boqol iyo laba iyo tobnaad shan kun boqol iyo kow iyo labaatanaad soo ma waa daciif قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد محمد بن جيد قال شعبة عن عطاء بن سائب الثقفي الكوفي وصدوق اختلط قال سمعت أبا حفص وحيدين قر حفص بن عمر صومان أبا حفص كديغا خياري قال سمعت أبا حفص ابن عمر آهي أبو حفص وحويا عبد الله بن حفص الثقفي ومجهول وقال calaa irihi markuu magaciis heegay raadkiisa wuuu ka sheegay ama markiiba wuxuu sheegay yuxadis oo ka warramay can yaclaa ibni mura athaqafi waa saxaabiya radia allahu canhu arda annahu yacla marna wuxuu soo maray cala nabi nabiga ayuu soo maray sal slm wa huwa yaclana mutakhalliqun uu catar iska buuxiyey si fiican uu cataraysan yahay faqaala wuxuu ku yidhi hal laka maxaasaad leedahay islaan miyaad leedahay qaala malihi qaalu faqsilhu iska dhaq uma qsilhu iska dhaq uma laa tacuud ha u laabanin weyaan xadiid laakiin muxuu yahay waa daciif xadiid kun boqol iyo laba iyo labaatanaad waa daciif isna akhbarna moxamed bn khaynaan marwasi waa iqa qaala xaddaثana abu daawuud طayaalisi qaala xaddaثana shucba can aطaa ibna saa'ib qaal samictu waxaan ka maqlay abaa xafsin cabdullahi bn xafs athaqafi wamajhuula can yacla ibni mura ana rasul rasulka sal sl absara wuxuu arkay rajulnin mutakhaliqan catraros ka buuxiyey ismarmariyey qal wuxuu yidhi idhab tag faqsilu iska dhaq uma qsilu iska dhaq walaa tacud ha u laabanin wayan ha ku noqonin xadidka shan kun boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa daciif isna akhbarana moxamed ilmuthana canasi qala xaddaثana abu daawuud qala xaddaثana shucba can caطaa ibnu saa'ib weyaan can abi camr ibn baa idin qoran soo mahan abi ka dhiga abi camr cabdullahi ibn xafs athaqafi waa majhuul waa ninkii khaalafahu sufyaan ayaa khilaafayoo rawaahu can aطa ibn saa'ib can cabdilahi ibn xafs can yayuu ka wariyey xadiidka an kun boqol iyo afar iyo labaatanaad waa daciif sana ahbarna maxamed ibn nadr ibn musaawir almarwasi waa saduuq qaala xadaana sufyaan ibn cuyeyna can aطa ibn saa'ib can cabdilahi ibn xafs can yacla ibn mura haqafi qala wuxuu yidhi absaranii waxaa indhaha isaaray waxaa indhaha isaaray amay arkay rasul rasulka sal slm wabihi anna wa anna ay igu sugnaatay radcun iskudhoobid oo min khaluqin atraroosaan isku dhoobay oon saaran yahi wayaan qaal wuxuu yidhi yaa yacla yaclow laka mra'atun haweeney miyaad leedahay qultu waxaan laa maya qaal wuxuu yidhi iqsilu iska dhaq uma laa tacud oo laabanin uma qsilu iska dhaq uma laa tacud oo laabanin uma qsilu iska dhaq uma laa tacud oo laabanin wayaan qaal wuxuu yidhi faqasaltu waan iska dhaqay uma lam acud umaan laabanin uma qasaltuhu uma lam acud uma qasaltuhu uma lam acud yacni xadiidka laakiin muxuu yahay ضaciif wahuwa laa taqum caleyh اxaja xadiidka kun شhan kun boqol iyo شhan iyo labaatanaad waana xadiidka cashar ku dambe caaw insha allah tabaaraka wa tacaala qaala alimam nas akhbarna ismaaciil ibn yacquub hay waa iqa ismaaciil ibn yacquub maxaa idin qoran maxaa idin qoran aلصabixiyu aلصabxiyu baa idin qoran aلصabixiyu walaakin qaala waa iq qaala xadaثana ibnu muusa yacni muxamada aljazari waa saduuq qaala akhbaranii abi abihi muusa ibn cyan alxaraani aljazari waa iqaة cabid can aطا ibni saa'ib can cabdillahi bni xafs can yacla qaal wuxuu yidhi marartu waxaan soo maray calaa rasul rasulka ayaan soo maray sala allahu calayh waali wasalam wa ana anna mutakhaliqun mid ku dhowrooban aan ahay yani catir aroos faqal wuxuu yidhi ay yacla yaclu hal baabka dhanba marka laa taquumu calayhi اlxuja hada wallah aclam sal allah waslm cala abdi rasul mustafa